بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قاطعي والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابدين فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب والندب ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ إذا عقيد والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على بسم الله الرحمن الرحيم والفقه فقهك علم كل حكم xukun kasta cilmigiisii weeye xukunka oo sharciyin sharci ah xukunka oo jaa'a yimid ijtihaadan ijtihaad dartii ku yimid duuna xukmin xukun la'aantii duuna xukmin xukunse ma aha xukunka oo qadciyin qadci ah walxukmu xukunkii waajibun waajib weeye wa manduubun manduub weeye wamaa mid weeyaan ubiixa mubiix laga dhigay oo la baneeyey walmakruuhu makruuhii weeye oo maca maakii miciisa ah xaruma xaaraanta ahaa maca saxiixi saxiix micii isagoo ah mutlaqankii oo la kala qaadaynin walfaasidi faasid micii isagoo ah haadaani labadani min caaqidin bay ka ahaadeen mid caaqid ah oo heshiis gelaya ow min caabidin bay ka ahaadeen mid caabid ah oo ilaahay caabudaya falwaajibu waajibku almaxkuumu waa ka lagu xukumo bihawaabi hawaab iyo abaalba abaal baa lagu xukumaa fii ficlihi ficilkiisa iyo samayntiisa wa tarki tarkigiisana bilciqaabi ciqaab baa lagu xukumaa wanadbu nadbiga iyo sunnuhu maaka weeyaan fii ficlihi ficilkiisa uu ku sugnaaday ahawaabu hawaabi oo walam yakun uuna ahayn fii tarkihi tarkigiisa ciqaabun wax ciqaabihi walaysa ma aha filmubaaxi ka mubaaxa ah ee la baneeyey dhexdiisa min hawaabin hawaab dhexdiisa ma aha ficlan xagga samaynta iyo watarkan xagga ka tegidda bal walaa ciqaabin ciqaabitoona kuma jirto ficlan watarkan wa daabidulmakruuhi makruuha daabidkiisu cagsu maa kii cagsigii weeyi nudiba la suneeyey kadalika ka kadaalika kaasoo kale isagoo ah alxaraamu xaaraantuna cagsu maa kii cagsigii weeyaan yejibu waajibka aha wa daabidu saxiixi saxiixa daabidkiisu maaka weeyaan tacallaqa uu ku xidhmo bihi isaga nufuudun fulid iyo wactidaatun tirsi muطlaqanka iyo muطlaqa wاlfaasidu faasidku aladii ka weeyaan bihi isaga lam tactadid adan tirsan oo walam yakun an noqonin binaafidin mid fula idaa cuqida markii caqdi iyo heshiis lagu sameeyo wاlcilmu cilmigu lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo lilcumuumi cumuum u sugnaaday lam yakus khaaskuma aha lilfiqhi fiqhiga khaaskuma aha mafhuuman macno ahaan iyo mafhuum ahaan balilfiqhu fiqhiga ayaa akhasu ka khaasan wa cilmunaa inaga cilmigeennu macrifatu lmacluumi macluumka gerashada la garanayo weeyi in daabaqad haddii ay waafaqdo ay mudaabaqayso waa cilmigu in daabaqad hadday macrifadu mudaabaqayso liwasfihi macluumka wasfigiisii almaxtuumi loo qoray ama loo sugay loo waajibiyey culimo waxaynu arkaynaa usuulu fiqiga ayaan ku soo jirnay gaar ahaan usuulu fiqiga hordhiciisii ayaynu ku jirnay waxaynu nidhi magacan usuululfiqhiya aynu sharaxno oo magaca bal aan sharaxna hadda bal aan aragno magacan usuulu fiqhigiihi sharax ahaan wuxuu noqonayo usuululfiqhi culima waxaynu tilmaannay oo shalay cashirkee aan cashirkeenni waxaan ku tilmaannay ama aan ku ognahay usuululfiqhiga inaan fiqhi ka soo hadallay fiqhi waynu ka hadallay haddana waxaynu ka hadlaynaa ereyga usuul baan ka hadalnay cafwan usuul baynu ka hadalnay waxaynu ka hadlaynaa kelmadda alfiqhi ah oo juska dambe ah alfiqhi baan doonaynaa inaan ka hadalno alfiqhi fiqhigu talo waa maxay wuxuu yihi wlfiqhu sow beydka labiyo tobnaad ma wlfiqhu fiqhigu cilmu kuli xukmin xukun kasta cilmiga iyo garashada la garto weeyi xukunka oo sharciyin sharci a xukunka oo jaa'a yimid ijtihaadan liajli ijtihaadin ijtihaad dartii ayuu u yimid oo ijtihaad baa loo keenay gebi ahaantiisaba sheekheenna waxaynu arkaynaa ereyga fiqhi ah inuu ka hadlayo alfiqhu fiqhi luqadda maxaa loo yaqaanaa istilaaxase maxaa fiqhi loo yaqaanaa fiqhiga luqadda marka laga hadlayo waxaa la yidhaha waa alfahmu fiqhigu waa fahan shay la fahmo fiqhigu waa alfahmu waa fahmid shay la fahmo ayaa fiqhi la yidhaahdaa waa luqa ahaan culimada qaarkoodna fiqhiga waxay yidhaahdeen fahan oo dhan ma waa fahmu daqiiq shay qarsoon oo la fahmo ayaa fiqi loo yaqaanaa isticmaalka uu qur'aanka ugu soo dhex dhacayna eeg fahmu daqiiqaa waa laga wacan alfahmu inaynu iska nidhaa weeyaan waayo nebiyada ilaahay markii lala hadlayey ee qoomkii loo diray ay la hadlayeen maay nebi shucayb oo kale maxay lahaayeen qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima mima taquul maa nafqahu kaiira mima taquul shucaybow ma fahmayno wax badan oo waxa aad leedahay ah maxaynu ku macnayna ma waxa qarsoon bay ujeedaan mise kaiiran bayba yidhaahdeen oo mima taquul war waa iska fahan uun ama ha qarsoonaado ama yuuna qarsoonaanin luqadda labadaa qowl ayaa ereyga fiqhiga ku jira inaynu nidhaahno fiqhigu waa alfahmu iyo inaynu nidhaahno may ee fiqhigu waa fahmu daqiiq shay qarsoon oo la fahmo ayaa fiqhi la yidhaahdaa har haddaba isilaaxa muxuu fiqigu yahay maxaa fiqi loo yaqaanaa haddaba innaga safiinihiiba dhiganaynaye dee labadii safiinaba soo dhiganaye fiqigu waa maxay talow ilan safiinaha fiqi ahaaye culimada shareecada ee fuqahadu maxay fiqhi u yaqaaniin waxay yidhaahdeen qolo markay fiqiga tilmaamayeen fiqhigu waa alcilmu biاlaxkaami sharciya alcamaliya almuktasab min adilatiha tafsiiliya fiqigu waa kaa waxay dhahdeen fiqigu alcilmu waa cilmi iyo garasho ereygaa cilmiga waxaa looga jeedaa wa xataa daniga iyo shakiguba wada koobsanaya dani iyo shaki baa xataa iska soo hoosgelaya alcilmu waayo masaa'il badan oo cilmiga fikiga lagu baadho ayaa dani ku salaysan ama shaki ku salaysan oo aynu arki doonaa kii oo la baadhayo masaa'il shaki ku jiro masaa'il dani ku jiro waxyaabo badan kii oo la baadhayo aynu arki doonaa alcilmu waa cilmi bilaxkaami axkaamta loo cilmi yeesho ereygaa bilaxkaam buynu yidhi axkaamtu waa jamcu xukmin xukunkuna saddex buu uqaybsama hadduuna afarba noqon waa xukun sharciya iyo xukun caqliya iyo xukun caadiya baa la yidhaahdaa xukun caadiya xukunka caqliga ah waynu garanaynaa xukun caqliya baa jira oo caqligaaga ayaa mararka qaar xukunku siinaya caqligaaga ayaad xukun ka qaadanaysaa waa xukun caqliya baa la odhanaya xukunka halkaa ka dhacay xukunku aqli buu noqdaa caadina wuu noqdaa xukunka caadiga ah markaan doonayno haddaynu qiiq aragno maxaynu xukumi inuu maxay ka hooseeyo mabiyaa ka hooseeya ii haddaynu aragna maaa kahos meel fog baan qiiq ku aragnaa war qiiqaa weyn mabiyaa ka hooseeya waa dooxiyo rogmanaya ma nidhahnaa maxaynu nidhahnaa dabbaa ka hooseeya waa caadi wey caadadaayna bartay hadduu roob do-o waxaynu uga barana ilahay inuu cagaar soo saaro soo ama aha eg waa xukun iska caadi oo caadada aad ka baratay wey caqligaagu wuxuu kuu sheegayaa ama uu ku siinayaa meydkaa duuduubani haddii uu ooyo ama qufaco inuu nool yahay soo saa ma aha meydkaa lagu tukanayey hadduu qufaco ama ooyo caqligaaga ku siinaya inuu nool yahay waa xukun caqliya iyo xukun caadiya iyo xukun sharciya haddaba wuxuu yidhi sheekhu alcilmu bilaxkaam fiqigu waa garashada la garto axkaamta asharciyati ee sharcigaa axkaam ah, sharciya maxaa inaga baxay asharciya markaan idhaa axkaamta caqliga ah halku laba ayuu nis u yahay waa xukun caqliya wey halku muxuu nis u yahay laba ayuu nis waa xukun caqliya wey waynaga baxay markaa asharciya markaynu nidhahno axkaamtii kale aynaga baxday alcamaliya ee camaliga ah waa camali fiqhi waxaa la odhanayaa axkaamta sharciga ah ee camaliga ee aadamaha mukalafka uu ku lagu kalifay inuu xubnaha ka sameeyo camal ahaan inuu guto alcamaliya maxaa inaga baxay markaa axkaamta caqadiga ah ee caqiide ahaan qofku uu u aaminayo fiqhi lama yidhaahdo kitaab caqiidaa waa fiqhi odhan maysid markaa ila camali maahe waa caqadiye almuktasabu waxaana laga kasbadaa min adilatihaa daliiladeeda atafsiiliyati tafsiiliga ah adilada tafsiiliga ah baa laga qaadanayaa oo laga garanaya min adilatihaa tafsiiliya markaynu nidhaa xukunkan daliil tafsiiliya laga qaatay baynu nidhi daliilka tafsiiliga ah waxaa inaga baxay hadaba adilada ijmaaliga ah ka laga qaadanayo adilada almru lmuطlaq yaqtadi lwujuub qaacidada xukunka laga qaato ee amarku inuu wujuub keeni ihi maaha fiqi waa usuululfiqi fiqiga iyo usuululfiqiga inaan kala fahnaa fiican fiqiga waxaa laga qaataa aladila atafsiiliya aqiimu salaata waa daliil gaar ah waxay ina tustay wujuubu iqaamati salaa haddaba aqiimu salaata waxa aynu ka qaadanaynaa waa deliil gaara ah ilayne salaada waajibnimadeedii waa fiqi haddaba fiqi bay noqonaysaa inkastoo aynu arki doonno oo iyadu salaadu aynu dee aynu odhan doonno fiqiga kuma jirtaba siday rag badani qaateen waxaynu nidhi min adilatiha tafsiiliya intaasay ku daayeen min adilatiha tafsiiliya haddaynu nidhi aqiimu salaata baa kolkaa inoo soo gelaysa fiqigii aatu zakaata baa inoo soo gelaya fiqigii waa fiqi bay noqonayaan kuwaasi sheekhe jamculjawaamica qoray ayaa tacriifkaasi tacriifkuu qaatay ee ugu fiican noqday tacriifka aynu ku tacriifinay waa ka fiqiga aynu ku arki doono tacriifka hadda aynu ku tacriifinay alcilmu bilaxkaami sharciya alcamaliya almuktasab min adilati atafsiiliya waa inta badan fiqiga tacriifka aan ku arki doono in allahu tacaala horta waa tacriifkaa ah. waxaa kaloo jira oo sheekheenii waraqaadku uu soo qoray ama nadmulwaraqaadka kitaabkeenani uu fiqiga ku tilmaami doonaa kaaku ka yaro duwan waxa weeyi fiqigu waa macrifaة اأxkaam aلsharciya alatii ariiquhaa alijtihaad alatii ariiquhaa alijtihaad u fiirso macrifaة اaxkaam halkii qolada hore cilmi ay ka qaateen ay qoladani maxay ka qaateen macrifay ka qaateen cilmi iyo macrifo farqi baa udhexeeya cilmi iyo macrifo macrifaة اaxkaami axkaamta gerashadeeda weeyi ereyga macrifea carafay ka timid waxaa la yidhaahdaa waa aqoonta uu jahli ka horeeyo macrifada maxaa loo yaqaanaa aqoonta uu jahli ka horeeyo shaygan maantaad baratay laakiin intaadan baranin dee jaahil baad ka ahayd laakiin cilmigu ma aha aqoonta uu jahli ka horeeyo waa muطlaq oo waxaa dhici karta inuu yahay aqoon uu jahli ka horeeyo waxaa kaloo dhici karta aqoon una jahliba ka horreyn sidaa darteed halkaa waxaa kuu soo baxaya sababta ilaahay caalim loo yidhi ee caarif loo odhan waayey ilaahay cilmiga waa lagu sifeeya ilahay waa caliim baa li ila cilmigiisa jahli kama horeeye ilaahay ma hadduu bartay oo intii hore uu garan la'aa maad odhan maya laakiin ilaahay caarif lama yidhaahdo caarif ilaahay odhan mayso waa caarif waayo macrifada waa aqoon laakiin jahli uu ka horreeyey ilaahay hadduu bartayoo haddaad caarif tidhaahdo waa hadduu bartayoo intii hore jaahil buu ka ahaa bay noqonaysaa waa arin aad arkayso halkaa dee khaladan buu noqonaya markaa culimada qaarkood waxyaabo kale ku kala duwan yihiin bay sheegaan oo midna kuliyaadka ha lagu xidha ah midna juziyaadka ha lagu xidha ah oo ay ku kala duwaan baa jira macrifat axkaam ereygaa alaxkaam waa jamcu xukmin xukunka hadda halkan loo jeedo kitaabkeenan hadda aynu ugu jeedno xukunka aynu ujeedno waxa weeye halkan inoo yaalaa anisba ataama waa hubuutu amrin liaakhara iijaaban ow salban hubuutu amrin liaakhara waa shay shay loo sugo shay shay loo sugo ayaa xukun horta la yidhaahdaa shay shay loo sugaa xukun ah iminka dab eh, guluubkan oo eh, iftiin loo sugayo masaajidkan oo weynin loo sugayo masaajidkan oo maxaanku idhaahdaa qurux loo sugayo xukunku waa shay shay loo sugo xukunkii sharciga ahaa hadda loogama jeedo shay shay u sugan ama shay shay laga anfiyayo ayaa xukun horta la yidhahdaa xukun ilan haddaynu xukunka xukunkii sharciga ahaa ka dhigno ereyga asharciyati baa lagu odhanaya maxaad ku macnaynaya asharciya baa macno la-aan noqonaysa sharciyada laba jeer ha sheegin dee macrifat laxkaami waa axkaamta oo la barto axkaamtu waa shay shay u sugan ama shay shay laga afiyayo asharciyati ee sharciga ah salaada oo wujuub loo sugayo zinada oo xurmo iyo xaaraan loo sugayo labadan ragcadood ee duurka ka horeeyo sunanimo loo sugayo eeg fiqigu waa axkaamta markaa macrifat laxkaam asharciya allatii taasoo welibana dariiquhaa dariiqeegu alijtihaadu ijtihaadu yahay dariiqa loo marayna ijtihaad ha noqdo allatii dariiquhaa alijtihaad allatii dariiquhaa alijtihaad markaynu nidhaa waxa inaga baxaya axkaamta aan ijtihaadka ku sugnayn maalan weysadu inay niye u baahan tahay waa xukun idil oo ijtihaad u baahan waa fiqi haddaba weysadu inay niye u baahan tahay waa xukun idil oo u baahan maxay ijtihaad waa markaa waxaynu dee ijtihaadka maxaynu lahayn waa badl wusci fi buluuqi lgaaya baynu kusoo tilmaanay kitaabkeenii kale badlu lwusci fi buluuqi lgaaya waysadu inay u baahan tahay niyo laakiin salaada waajibnimadeedu waa mima huwa macluumu min addiini bidaruura iyada yaan fiqi la odhanin markaa salaadii iyo dee dadka o dhani waxba islama dheera intaa laakiin niyada dee waabad ogtao madaahibka qaar baaba diideenba abu xaniifa abale may anaga niyadu nooguma jirto hala iska tukado un hala iska weysaysto un eeg niyadii rag baaba ka saarayba waad aragtaa macrifatu laxkaami waa axkaamta oo la barto axkaamta asharciyati sharciga ah allatii taasoo dariiquhaa dariiqeegu alijtihaadu ijtihaadu yahay aan eegna haddaba sheekeenu tan u qaatay fiqiga wuxuu yidhi walfiqhu fiqhigu cilmu kuli xukmin xukun kaste garashada la garto weeyi xukunka oo sharciyin sharci a garashada la garto weeye xukunka oo jaaa yimid ijtihaadan ijtihaad dartii ku yimid garashada la garto weeyi duuna xukmin xukunse ma aha xukunka oo qadciyin qadciya oo la go-aaminayo lababa ayna isku haysan kaa fiqhi lama yidhaah sheekhu fiqhiga markuu tacriifiyey tacriifkani waa tacriifka har istilaaxa weeyaan ma aha adkii luqawiga ereyga cilmiya buu isticmaalay waa cilmu kuli xukmin sharci xukun kaste garashada aad garato ayaa fiqiya haddaba waxaa halkan laga garanayaa fiqihna kuu noqonayo waa laga garanaya markaa hadda kuli xukmin baynu kuli xukmin xukun kaste ayaynu hi garashada la garanayo fiqihna waa la garanaya markaa fiqihu yaa tahay markaa war fiqih waayo waa ka xukun kaste isna garanaya saw ma aha xukun kaste ka garanaya weeyaan culimo ereygaa cilmiga culimmadu waxay yidhaahdeen iyo ereygaa kulli xukmin ah kullidaa la geliyey iyo ereygaa cilmi o niyo maxaa looga jeedaa bay yidhahdeen imaamu maali horta saw faqiih ma ahayn saaxibulmuwada saw faqiih ma ahayn jawaabtu waa nacam afartan su baa la weydiiyey imaamu maalik baa afartan su la weydiiyey lix iyo soddon wuxuu yidhi laa adri garan maayo lix iyo soddon muxuu yidhi laa adri garan maayo afarna wuu ka jawaabay oo wuu gartay haddana faqiih buu ahaa sawkana kulli xukmin bu halkan sheekuyna xukun kaste waa inuu garanayo faqiihuye fiqiguna waa xukun kastoo la garta eh haddaba ereygan cilmiya ayaa wax kale u baahan kulli xukminta lama bedelayo laakiin ereyga cilmiya ayaa u baahan inaynu fahno waxa loo jeedo cilmiga waxaa looga inaad garatoo dusha ka haysa ma aha waa atahayu waxaa la yidhaahdaa an yakuuna cindahu malakatun yaqtadiru biha calaa taxsiil qofku waa inuu awood u leeyahay inuu mas'aladan baadhan karo hadda hadduuna haynin siday tahay inuu usoo heli karo eeg malakadaa waa inuu leeyay malaka waa inuu haysto hadda kama jawaabi karo laakiin time haddaad siisiya wakti wuu kaaga soo jawaabi karaa hada huwa alfaqiih walfiqhuna waa cilmiga kolkaa tahayu baa looga jeedaa malako inaad leedahay ad waxaan ku baadhan karto ad waxaan kusoo dhashan karto ad waxaan kusoo heli karto sidaa darteed buu imaamu maalik lix iyo soddonna laa adri u yidhi afar qurana uu uga jawaabay uu u yidhi waa sidaa iyo sidaasaa looga jeedaa waxaynu haynaa culimo wاlfiqhu fiqhigu cilmu kuli xukmin xukun kaste oo la garto wey ereygaa kulia ah, jamiic baan ku bedelan karnaa cilmu jamiici xukmin jamiic baan ku bedelan karnaa markaa ilayn ereygan cilmiya baynu fahanay in looga jeedo atahayu ama malaka yaqtadiru biha fii taxsiili اcilmi matashaa mar alla markuu doono ayuu cilmigan kusoo sugan karaa malakadaasaa looga jeedaa cilmiga haddaba waxaynu nihi waa cilmu kuli xukmin kulidu waa jamiic ereygan xukmin ah ee halkani noogu qoran waxa weeyaan baynu nidhi waa hubuutu amrin liamrin ow nafyuhu kaasaa xukunka looga jeedaa shay shay u sugan ama shay shay laga anfiyayo weysaysiga oo wujuub aad u sugayso oo alwuduu waajibun ad leedahay eeg niyada iyo niyatulwudu ood wujuub iyo xukunka wujuubkaa u sugayso tasliiska xubnaha weysaysiga ood sunanimo usugayso tartiibka weysaysiga oo wujuub aynu usugayno cilmu kulli xukmin ereyga xukun waa shay shay loo sugo ama shay shay laga anfiyo sharciyin oo sharci ah welibana ereyga sharciga ah waxaa la yidhaahdaa ilaahay xaqan uu inoo soo dejiyey ee rasuulka iyo nebi maxamed laynoogu soo dhiibay maa sharacahu llahu tacaala min alaxkaam ayaa sharci la yidhaahdaa haddaba asharciyi waxay inaga saaraysaa kulli xukmin sharci markaan idhaahdo kow xukunka caqliga abay ah inaga saaraysaa kowdu inay labada nus u tahay caqligaa ah sheegay kow laba ayay nus u tahay meesaad meeshaa doontaba geli afkaa doontaba ku hadal hadda iminka ninka ruushkii markuu kow iyo laba isku eegayo dee kowdu laba nuskeed weeyaanbu isna odhanaya afkooga ma garanayno dalkooga maynaan arag caqligaa inoo sheegay luqo kaste ku hadal waa xukun caqliya weeyi kowdu inay laba nus u tahay haddaba sharci ma aha xukun sharciyama waa xukun caqliya weeyi waxaa kaluu inaga saarayaa asharciyi markuu sheekhu ina yihi eeg xukunka xisiga loo yaqaano xisi mid xisiya baa jira oo xisku uu ku baray dabku inay waxgubto annaaru muxriqa xiska ayaa ku baray dabku inay wax gubayso awood ay leedahay kuguma gubayse ogolaansho rabbigeen bay kugu gubaysaa oo rabbigeen u ogolaaday taasina waxa weeyaan maxay xukun xisiya bay noqonaysaa xukun xisiya ereyga asharci baa inaga saaray jaaa wuu yimid welibana xukunkaasi ijtihaadan ijtihaad dartiibuu ku yimid jaaa ijtihaadan jaaa ijtihaadan muxuu inaga saaray ereygaa jaaa ijtihaadana axkaamta aan ijtihaadka majaal ugu sugnayn ayuu inaga saaray axkaamta aan lagu ijtihaadi karaynin ayuu inaga saaray sida salaada wujuubkeega iyo soonka waajibnimadiisa iyo zinada xaaraannimadeeda iyo wax lagu maaha lagu la odhan karo waxa weeyaan waa lagu ijtihaadayaa kaasuu inaga saaray haddaba culimada qaar waxay yidhaahdeen jaa ijtihaadan markuu yidhi jaaa wuu yimid ijtihaadan buu xukunkani ku yimid war xukunkan ma ijtihaadkaa sugay mise xukunkani wuu iska sugnaaye ijtihaadku wuu inoo muujiyey untalow xukunka ma ijtihaadkaa suga mise ijtihaadku wuu muujiyaa un dadkunba u caddeeya war xukunku wuu iska sugnaa eg xukunku wuu iska sugnaayo oo shaarica oo allah ah ayaa inoo sharcigareeyo o inoo sugay laakiin waxa weeye ijtihaadku dadkunbuu usoo cadeeyey inuu xukunkii ilaahay arrinkan ka ogolaa sidaa inuu yahay ijtihaadku inoo inoo ifiyey uun wlfiqhu fiqhigii cilmu kuli xukmin xukun kaste oo la garto garashada la garto weeye xukunka oo sharciyin sharci ah xukunka oo jaaa yimid ijtihaadan liajli ijtihaadin ijtihaad dartii u yimid riwaayooyinka qaarkood waxay odhan jireen jaa'adaasay hamsaha xadfaan oo waxay yidhahdeen ja ja bay yidhahdeen waana luqa af carabiga ku banaan waxaa loo yaqaanaa luqatu shayashi luqatu jayaji luqo jaa la yidhahda ay riwaayooyinka kutubta qaarkood qoraan ijtihaadanna babay ku daraan oo jaab ijtihaadin bay yidhahda jaab ijtihaadin jaab ijtihaadin tanaa xagga nadmi ahaan marka la eego ka fiican duuna xukmin xukunse ma aha fiqhigu xukunka oo qadciyin qadci ah xukunka qadciga ah lama ogola haddana haddaba duuna xukmin qadciyin hamoodina qeyd dheeraada waxa weeyaan jaaa ijtihaadan uun bay tahay darafkeegii kale jaaa ijtihaadan waxna way ogolaanaysaa waxna way diideysaa fiqigu waa maxay waa xukun kastaoo jaaa ijtihaadan ah ku yimid maxaa ka a ah? niyada wuduua kay sugaysaa waa niyada wudu ijtihaadba dee waa la ijtihaado xukunkii ijtihaad iyo bdl bedlulwusci ayaa la sameeyey ijtihaad buu ku yimid jaaa ijtihaadan maxay diideysaa salaadii oo kale haddaba duuna xukmin qaci waa kii ijtihaadka aan ku imana qaciga ku yimid un weeyaan waa jaa ijtihaadan kuu diidaya unbuu manduuq ka dhigay mafhuumkii jaaa ijtihaadan unbaa duuna xukmin qaciga manduuq looga dhigay waana layska sameeya marka gabayada oo kale waa la ogol yahay in shayga xukunka laba jeer la sheego mar isagoo mafhuume ayaa la sheegi marna isagoo manduuqa ayaa la sheegi jaa ijtihaadan halkaa sheekheenu wuxuu inoogu tilmaamay uu kaga baxay fiqhigiibuu halkaa kaga baxay tilmaantiisa hadaba talow kitaabkeenii waraqaadka talow ninka xifdisani hadda uu garanaya waraqaadku siduu fikiga ku tilmaamay wuxuu fikiga inoogu tilmaamay eeg markuu tilmaamayey wuxuu soo yidhi muxuu lahaa markuu fikiga xagga hore kusoo tilmaamayey ya macrifat اlaxkaam asharciya allatii ariiquhaa alijtihaad waka allatii ariiquhaa alijtihaad way isleeyihin intii oo nadmi loo bedelay un weeyaan macrifat اaxkaam asharciya alati ariiquha alijtihaad malaa sheekeeni ereyga kuliya buu ku soo daray ereyga kuliya buu kusoo daray soo ma ya inta dambe waa manduuqa aan doonaynuun wax mushkilada male wاlfiqhu fiqhigii cilmu kuli xukmin xukun kaste garashada la garto weeye xukunka oo sharciyin sharci ah xukunka oo jaaa yimid ijtihaadan ijtihaad u yimid duuna xukmin xukun la'aantii xukunka oo qadciyin qadciya kol hadduu fiqigii tilmaamay waxa aada iyo aada u wanaagsan fiqiga cilmi iyo xukun baa la isticmaalay soo labadaana ma isticmaalin ereyadii markii la tilmaamay cilmi iyo xukun cilmina wuu tilmaami doonaayo dib buu inoogu dhigi doonaa xukunna hadduu tilmaamayaaba war xukunkani talo waa maxay xukunow maxaa tahay xukunka waxaa loo yaqaano lagu tilmaami jiray khiaab اllahi tacaala xukunka waxaa loo kala qaadaa inuu yahay eh, eh, xukunkii la odhan jiray khiaabulwadci buu ku sugan yahay iyo xukunkii la odhan jiray khitaabu takliif buu ku sugan yahay labadaasa horta loo kala qaadaa khiaabulwadci inuu ku sugan yahay iyo khitaabu takliif inuu ku sugan yahay labadaasa loo kala saaraa khiaabulwadci waa maxay khitaabu takliif se waa maxay khiaabulwadciga waxaa la yidhaahdaa khitaabullaahi tacaala waa ilaahay marka uu hadlo uu ku hadlo ma almutacaliq bificli اmukalaf ee welibana uu ku hadlo wax xidhiidh la leh afcaasha mukalafka bificli mukalaf ama adiga hadalkaaga ama niyadaada ama maxaan ku dhaha ficilkaaga waxaa wax ku saabsan marka lasoo qaato ayaa la odhanaya waa waa khitaab lwadci khiaab khiaab takliif baan doonaya khiaabulwadcigana waxaa la odhan khitaabullaahi اlmutacaliq bijacli shayi sababan lishayin aakhara ow shardan ow maanican minhu ow saxiixan ow baailan ayaa la odhan ilaahay khidaabkiisa xidhiidhka la leh in shaygan looga dhigay shayga kale sabab ama shaygan looga dhigay shaygaa maanic ama shaygan looga dhigay shaygaa shardi ama shaygan lagaba dhigay saxiix inuu yahay ama la xukumay shaygani baail inuu yahay labadaa khiaab ayaa jira labada khiaab maxaa la kala yidhaha culimo khiaabulwadci khitaabulwadci wadcigu waa dejin shay shay calaamad looga dhigo ama shay shay shardi looga dhigo ama shay shay shardi loo looga dhigo maanic iminka maalan weysaysigu salaada muxuu u yahay maxaa looga dhigay haddaba eeg sharcigu markuu weysaysiga salaada shardi uga dhigo waa khitaabulwadci baad odhanaysaa khitaabulwadci ayaad odhanaysaa oo de waa laba shay oo laysku shardiyey ma ogtahay salaada laftigeeguna waa maxay inaan tukano maxaa laga dhigay tukashadeenna maxaa laga dhigay inaan tukano waajib baa laga dhigay afcaal mukalaf waa ficilkaagii ficil maxaa odhanaysaa markaa waa khitaabu takliif baad odhanaysaa khitaabu takliif khitaabulwadci iyo khitaabu takliif ayaa loo kala yaqaanaa xukun bay labaduba isla noqonayaan oo xukun bay isla soo hoosgelayaan midna khitaabulwadcigu ku sugnaadaa midna khitaabu takliifku ku sugnaadaa haddaba xukunkii khitaabu takliifkii ayuu sheekhu soo hormariyey ku sugnaaday wuxuuna ka dhigay toddoba kitaabkeenii buuna waafaqay hore ee waraqaadka walxukmu xukunku waajibun waajib ayuu noqon wa manduubun manduubna wuu noqon wamaa mid buu noqon ubiixa mub mubaax laga dhigay oo la baneeyey walmakruuhu makruuhna wuu noqon maca maa kii miciisa isagoo axaruma xaaraan ahaa maca saxiixi saxiix micii isagoo ah mutlaqanki iyo la kala qaadaynin iyo walfaasidi faasid micii isagoo ah haadaani labadan u dambeeya waa saxiixa iyo faasidka eh min caaqidin bay ka ahaanayaan mid wax caqdinaya oo heshiis gelaya beec iyo guur iyo mid gelaya oo min caabidin ama mid caabido cibaadaysanaya oo salaa tukanaya ama soomaya ayuu ka ahaanayaan wuxuu xukunkii sheekhu ka dhigay toddoba alxukmu waajibun anwaacdii xukunka ayuu meesha keenay alxukmu waajibun waajibka inta dhinacin ka eegeyna waa inaan eegnaa waajibka horta ko tacriifkiisu waa maxay luqada iyo isilaaxaba waa ko maxaa waajib la yidhahdaa luqada maxaa waajib la yidhahdaa isilaaxa waajibka maxaa la magacyo ah magacyo kale ma jiraan sharcigu uu isticmaalo oo waajib la magacyo ihi waa laba waajibka siiqooyinkeena oo marka aad sidaa u aragta aad odhanaysa waxani waa waajib waayo siiqadanaan ku gartay calaamado waajibka keena oo lagu gartaa ma jiraan oo wujuubka aynu odhanayno wuu keenaa waa saddex waajibka anwaacdiisa hadday tahay muwasac iyo hadday tahay mudayaq iyo hadday tahay cayni iyo hadday tahay takliifi iyo ay tahay baan doonayaa kifaai waxaasoo dhinacaan ka hadlayna waa tacriifka waajibka waa muraadifka waajibka waa adilada waajibka keenta ee lagu garto ama calaamaat اlwujuubka waxa lagu garto waxa weeyaan anwaacda waajibka afartaa dhinac ayaynu culima waajibka ka sharxi doonaa o manduubun manduubkana afartaa afartoodii baynu ka sharxi tacriifka waa manduubka muraadifka manduubka calaamadaha manduubka lagu garto iyo manduubka anwaacdiisa manduub cayniya manduub kifaaiya manduub de waxyaabaynu ka hadli doonaa isna afartaa dhinac baynu ka hadli wamaa ubiixa iyo mid mubaaxa haddaba halkan waa laga dooday wamaa ubiixa waa kelmad laga dooday bay noqotay ereygan wamaa ubiixa warniyow afcaasha tak maxaa khitaabu takliifka loo geliyey ibaaxada ibaaxadu waa takhyiir sow maaha in shay lagu doorgeliyo oo lagu yidhaa ama samee ama ha samaynin ilaahay agtiisa ajri ka heli maysid haddaad samayso haddaad ka tagtana lagu ciqaabi maayo hada huwa khiaab hada huwa ibaaxa haddaba ibaaxada khitaabu takliif miyay ku jirtaa ereyga takliifi horta muxuu ahaa takliif muxuu ahaa dalabu maa fiihi mashaqa ow kulfa shay kulfa ay ku jirto oo lagaa dalbo dalab buuba ahaaba dalab buuba ahaaba takliifku sidaynu ogeyn ibaaxada ma dalab baa ku jira samayntana lagaama dalbin ka tegiddana lagaama dalbin e laakiin sidaba waxa wey kkkhitaabu eh, takliifka marka laga hadlay waa dalab waxbaa lagaa dalbaya ama waa tarki ama waa ficil haddii ficil lagaa dalbo oo si maxaanku idhaahdaa jaazimo lagaaga dalbo waa waajibka haddii si aan jaazim ahayn lagaaga dalbo oo doorgelin dhinacay kaga jirtana waa sunnaha haddii tarki lagaa dalbo oo si joog laazima lagaaga dalbo waa xaaraanta haddii si aan laazim ahayn lagaaga dalbana waa karaahiyada de afartaasi waa waa khitaabu takliif waynu garanay ibaaxadu halkay takliif kaga jirto haddaba ila waaba shay lagu doorgelinaye culimada badani waxay yidhahdeen ibaaxadaha laga saaro maxaa loogu darayaa ibaaxada naga daaya bay yidhahdeen ibaaxada waxaa la yidhi ibaaxada cidda la odhanayo waxaasi wuu kuu banaan yahay ama kuuma banaano oo takhyiir cidda la siinayaa mukalafa bay yidhahdeen la soco cidda ibaaxa la siiyo ama takhyiir waa mukalafuun cid kale ma aha maadaamuu mukalaf yahay cidda ibaaxada la siinaya hadda ninka hurdo waxbaa mubaax u ah lama yidhaah haddaad hurudo sow marfuuculqala ma tihid dee ibaaxo iyo takhyiir ma lihid sabiga yaree caruurta ah ibaaxo iyo takhyiir aynu siino odhan mayno kawaalan ibaaxo iyo takhiiran siin innaga dadkan mukalafiinta la yidhahdaa ibaaxo iyo takhiir baad leedihin midda kale ereygan ibaaxada ah haddii ay niya raacdo waxaa laga yaabaa inay waajib ka dhigto ama ay sunno ka dhigto ama ay karaahiye usoo gudbo ama uu xurmoba usoo gudbaa dhici karta wuu isbedbedelaa ibaaxada lafteedii baaba isbedbedelaysaa waa lagama maarmaan ibaaxada lafteeda haddaba inaynu ka hadalno oo warka aynu soo gelino alibaaxa waa lagu darayaa axkaamta markaa <coughs> wamaa ubiixa ibaaxada waxaynu ka hadli doonaa culimo shan dhinac tacriifkeegu waa maxay ibaaxay maxaa tahay o waxaynu ka hadli doonaa luqo iyo sharci kaydooniba ha ahaata tacriifku calaamadaha ibaaxada lagu gartaa waa maxay astaamaha ibaaxada xukunkani inuu mubaax yahay maxaa calaamad iyo astaanu ah waa qodobkeenna labaad ee ibaaxada aynu ku garanayno waa laba saddex waxaynu ka hadli doonaa muraadifaadka ibaaxada maxaa ibaaxada la macno ah oo ibaaxada macnaheega maxaa sitaa waa qodobkeenna saddexaad afar anwaac ma leedahay ibaaxadu haddayna lahayna waaban iskaga aamusaynaaba makruuha isna saas oo kaleynu uga warrami afartaa dhinac luqadiisu waa maxay calaamadaha makruuha kutusiya waa maxay horta tacriifkiisu waa maxay luqo iyo istilaaxiba calaamadihiisu waa maxay lagu garanayaa anwaacdiisu waa maxay makruuha macma xaruma xarumaduna waa saas oo kale waxa xaaraanta ah tacriifkeegii iyo calaamadihii lagu garanayey iyo anwaacdii ay lahayd iyo muraadifaadkii an baynu maraynaa soo maha culimo an baynu marayna waa waajibka iyo manduubka iyo ibaaxada iyo makruha iyo xarumada shayga xaaraanta ah maca saxiixi buu ku yihi saxiixani waxa weeye soonad soontay inuu saxiix yahay iyo inuu faasid yahay waa midkee heshiis baad gashay oo dukaankiina unbaa qalin yaraad ka iibisay war qalinkii ma iibkii ma saxiix buu ahaa mise faasid caqdiyada iyo cibaadooyinka labadaba way galaan sixada iyo fasaadku haddaba صxada iyo fasaadku talow ma afعaal mkalafiin baa ma khiaabu takliif baa صa iyo fasaad alla lh maya aصxaةu wاlfasaad waa shay heshiis ad gashay ama cibaado ad samaysay oo xukun alla saaray inuu صaxiix yahay ama inuu faasid yahay war waa khiaab اwadci صxada iyo fasaadku waayo halka khitaabu takliifka sheekeenini uu kaga soo daray wuxuu ku raacay uu ku waafaqay waraqaadkii waxa wanaagsanaa inuuna waraqaadka ku waafaqin inuu ayo geliyo ayay ahayd sixada iyo fasaadka inuu khidaabulwadciga ku daro ayay ahayd khidaabulwadciga ayaa shan ah haddaba culimo shan qodob baa khidaabulwadci laysku yidhaahdaa khidaabulwadcigu waa shan khidaabu takliifka inuu toddobada ka dhigayna waa shan sixad iyo fasaadka ka saara toddobadii sixad iyo fasaadka ka saara shantaas oo hadhunba khidaabutakliifa khidaabulwadciguna waa shanoo waa labadan hadda aynu hayno iyo shardiga iyo maanica iyo sababta waa sixada iyo fasaadka iyo shardiga iyo maanica iyo sababta shantaa maxaa la isku yidhaahdaa khitaabulwadci baa la isku yidhaahdaa wujuubka iyo ibaa wujuubka iyo nadbiga iyo ibaacada iyo xurmada iyo karaahiyada shantaana maxaa la isku yidhaahdaa shantaana khitaabu takliif baa la isku odhanaya waa shan khitaabu takliifa iyo shan khitaabulwadciya sheekeenna iyo sheekhii ka horreeyeyba khitaabulwadcigii meesha way ka saareen shantiisii laba ka oo sixo iyo fasaadana waxay ku dareen khitaabu takliifka khitaabu takliifkii shanta ahaan jirayna toddobay ka dhigeen waa si wanaagsan baad u aragtaa baan u malaynayaa masalada waadix weeye masaladaasi culimo walxukmu xukunkii waajibun waajib weeyi xukun waajib ah ayaa jira wa manduubun manduub weeyi mid manduuba oo la sunneeyo ayaa jira wamaa mid weeye ubiixa la baneeyey oo mubaax laga dhigay xukun mubaaxa ayaa jira walmakruuhu makruuh wey mid la karaahiyeysto oo makruuha maca maa kii micii isagoo ah xaruma xaaraan ah kii xaaraanta ahaabuu la soconaya maca saxiixi saxiixa miciisa iyagoo ah muطlaqan la kala qaadaynin walfaasidi iyo faasidka miciisa isagoo ah haadaani labadani waa labadee saxiixa iyo faasidka ilan qaacida odhan jirtay addamiir wasmu lishaara gaaliban yarjicaani ilaa aqrab اlmadkuur waxay u noqdaan shay lasoo sheego kii ugu dhowaa haadaani labadan saxiixa iyo faasidkiihi min caaqidin bay ka sugnaanayaan mid heshiis gelaya iiboo kale caqdi buu samaynaya heshiis ah caaidin waa caaqido heshiis buu samaynaya waxbuu iibinayaa waxbuu guursanaya heshiis kaluu gelaya o min caabidin ama caabid buu ka ahaanaya nin cibaadaysanaya oo ilaahay dartii u cibaadaysanaya salaad wuu salaadaya wuu soomaya wuu weysaysanaya waa haddaba culimo halkaa markaan eegeyno wuxuuna yidhi saxiix iyo faasid waxaan u malaynaya kitaabkii waraqaadka inuu khilaafay waraqaadku muxuu odhan jiray saxiix iyo iyo baail buu odhan jiray saxiix iyo baail halkii baail uu ka lahaa waraqaadku ayuu kenani maxay ka yidhi markaa ayuu faasid ka isticmaalay labadan lafdi farqiga u dhaxeeya waa inaan ogaan karnaa iyada lafteeda maxaa midna baail ku kalifay inuu qaato midna faasid ku kalifay waxaba uu sharxayaayo dib buu ka sharxi doonaa waajibka ayaa ugu horeeya falwaajibu waajibku intaa hadda uu inoo toddobadaaba dib u inoogu soo celinayaa waa hordhicii falwaajibu waajibku almaxkuumu waa ka lagu xukumayo bisawaabi sawaabbaa lagu xukumayaa iyo abaal fii ficlihi ficilkiisa iyo samayntiisa wa tarki tarkigiisa dhexdiisana waxaa lagu xukumayaa bilciqaabi ciqaab waajibkiibuu sheekhu ka hadlay haddaba ereygan waajib ah waa mushtaq mushtaq mushtaqa waa ismi faacil baa loo jeeda waajib waa ismi faacil soo caynkaa maaha waajib culima muxuu ahaa sow ismi faacil maaha oo ficil hulaaثiya ka yimid waajib muna faacil ahayn ficilkiisu muxuu ahaa wajaba oo facala ah oo muctalufaahi bilwaawiya ah wajaba haddaba waajibkani maadaamuu mushtaq yahay mushtaqu waa murakab mushtaqu waa maxay baynu nidhi waa murakab mushtaqu oo muxuu mushtaqu ka kooban yahay daato iyo masder waajib waa mid waajibay iyo waajibidda lafteedii muna murakab ahayn macnihiisu muxuu ka kooban yahay iminka daarib muxuu ka kooban yahay garaace markaan idhaa daatada wax garaacaysa iyo iyo masderka garaacidda ah cune markaan idhaa cune aakil markaan idhaa muxuu ka kooban yahay e, qofka wax cunaya iyo iyo masderka cunid ah maadaamuu murakab yahay waajib sheekeenna waxaan leenahay in waajibka tacriifiya ma ahayn falwaajib lmaxkuumu buu yidhi waa mukhtasar kitaabku war murakabka lama tacriifiye maxaa la tacriifiyaa baan iska ogeyn mufradkaa la tacriifiya marka hore mufradka hala tacriifiyo waajib markaan tacriifinayno wujuub baa ka horeeya horta wujuub ha la ogaado masderkaa la ogaani markaasaa masderka laynoo tacriifin wujuub waa inaynu tacriifinno haddaba ereyga wujuub ah luqadda maxaa wujuub la yidhaahdaa luqada ereyga wujuub ah maxaa lagu tilmaamaa wujuubka waxaa loo tilmaamaa ahubuut waa sugnaansho culimada qaarkood waxay yidhaahdeen hubuutka wax ka laazimo weeyaano ma taqaanaa alistiqraar wahubuut bay ragga qaarkood u qaateen inuu wujuubku yahay ragga qaarkoodna waxay u qaateen maye dhicidas dhulka uu shaygu ku dhaco waxyaabo uu ka baxa oo cod ah ayaa la odhanayaa wujuub bay yidhaahdeen laakiin inagu ahubuut baynu qaadanaynaa waajibku waa shay haabit ama mustatir ah wujuubkuna waa ahubuut walistiqraar buu noqonaya markaa haddaba tacriifkii wujuubku wakaa kol hadduu hubuut noqday waajibka luqawigiihi muxuu noqonayaa haabit ama mustaqir buu noqonayaa luqa ahaan waynu haynaa ka istilaaxigaa waa maxay haddaba isilaaxa maxaa waajib loo yaqaanaa sheekeennaa tacriifiyey falwaajibu waajibku almaxkuumu waa ka la xukumo bihawaabi hawaab iyo abaalmarin fii ficlihi samayntiisa wa tarkigiisana waxaa la xukumaa bilciqaabi ciqaab war waajibku waxa weeyi shay haddaad samaysana ilaahay ajri aad kaga heli oo lagu xukumayo ilahay agtiisa inuu ajri kuu yaallo haddaad ka tagtana lagu ciqaabi oo ilaahay agtiisa laguu ciqaabi labadaa daraf buu waajibku leeyahay axkaamtii shanta ahayd baan doonaynaa haddaba halka inaga kala saarsaaraysa midmid mid inaan u ogaano iminka maxaan tilmaamaya waajib waxaa la rabaa markaan waajib tilmaamayo afartii kaleba ereyga saaray inaan tilmaanta ka dhex helno afarti eeg xaaraanta halka saartay waa inaan helno karaahiyada halka saartay waa inaan helo sunnaha halka saaray waa inaan helo ibaaxada halka saartayna waa inaan helo eeg axkaamtii shanta ahayd waajib baan tilmaamaya soma mid kastoo la tilmaamayaba waa inaynu helehe afarta kale qodobka saaray waa inaad weydiisaa oo qodobkii kale yaa saaray baad odhanaysaa qodobkaa yaa saaray aaway qodobkaa kii saarayey ila markaa bay tilmaantu tilmaan waa inay jaamic maanico tahay falwaajibu waajibka almaxkuumu waa ka la xukumo bihawaabi abaal fii ficlihi ficilkiisa haddaad samaysaba ficilkiisa hawaabaad ku yeelan intaasi saddex bay inaga saartay almaxkuumu bihawaabi fii ficlihi saddex baa inaga baxay saddexda baad arkaysaa xaaraan haddaad samayso ma hawaab ku heli xaaraan baad samaysay qofkii wuu zinaystay ma wuxuu odhanaya ilahay baan ugu dhawaanaya oo baan ku doonaya ya may almaxkuumu bihawaabi fii ficlihi ma aha waa horta waad ogaatay xaaraantii inay halkaas inaga saartay karaahiyada lafteedii yaa inaga saaray karaahiyadii isla qodobkan unbaa saaray shay makruuha haddaad samayso ma hawaab ku heli kuma helaysid ibaaxada lafteediina yaa saaray ibaaxadii shay mubaaxa haddaad samayso ma samayntaa ma abaal baad ilahay aan kaga helayaa baad odhan falwaajibu waajibku almaxkuumu waa ka la xukumo bihawaabi hawaab ayaa la xukumaa iyo abaal fii ficlihi ficilkiisa iyo samayntiisa haddaad samayso ilaahay inaad abaal kaga heli iyo ajri iyo dhowaansho ayaa lagu xukumaya waa ko waad ila haysaa baan u malaynaya halkaa waa ko maxaa soo hadhay afartii suni sunnaha isaga wuu inala socdaa waayo haddaad samayso shay sunno ah dee ilaahay baan ajri iyo abaal kaga helaynaa soo ma aha wa tarki tarkigiisa iyo ka kategidiisana wa bitarki wa bisababi tarki tarkigiisa dartiina waxaa loo xukumaa bilciqaabi ciqaab haddaad ka tagto waajibka waa lagu ciqaabiyo la soco ciqaab baa lagugu laasiminayaa haddaba ka waran halkaa maxay inaga saartay wa tarki bilciqaab maxay inaga saartay sunnihii bay inaga saartay sunne haddaad ka tagta miyaa lagu cadaabaya laguma cadaabayo halkaasi sunnihii ayuu inaga saaray yaa soo hadhay waajibkii oo qura ayaa soo hadhay markaa tacriifkii waajibka ayaynu culima ka baxnay waad aragtiin tacriif lwujuub ayaynu ka baxnay hal su-aal ayaa la isweydiinaya su-aasha la isweydiinayaa waxaa weeye tarkulwujuub saw ciqaab ma keeno waajib laga tegey muxuu keena ayuu leeyahay ciqaab buu leeyahay waajib haddaad ka tagto ciqaab buu leeyahay oo miyuun talow ilaahay kaa dhaafi karayninba taxta mashii'at illaah waajib haddaad ka tagto hal salaada haddaad ka tagto hal salaada ayaad ka tagtay oo ku dhaaftay si badheedha ayaad uga tagtay waa lagu ciqaabayaa soma waa ciqaabaade waa loo ciqaabayaa qofkaa ila waa waajib laga tegey waajib laga tegey ciqaab buu leeyahy hadduu ilaahay ka dhaafo ka warran ilain ilaahay qaaciy aayadda qur-aanka wuxuu inagu yidhi ilaahay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayafiru maa duuna dalika ilaahay shirkiga ma dhaafo qofka haddii shirki laga helo ilaahay ka dhaafi maayo shirki laakiin waxa aan shirki ahayn oo dhan ilaahay wuu dhaafa dee waa liman yasha laakin de waa taxta mashiiat illah war sawkaa ilaahay dhaafi kara maxaa loo leeyahay waajibka haddii laga tago waa la isku cadaabaa waa la isku ciqaabaa culimadu waxay yidhaahdeen ha laysku ciqaabe haddii qofuun loo ciqaabayo qof un haddii loo ciqaabayo wuu ku rumoobayaa bay yidhaahdeen inaynu tacriifka sidaa u dayno falwaajibu waajibku almaxkuumu waa ka la xukumayo bisawaabi sawaab fii ficlihi samayntiisa wa tarki ka tegiddiisana bilciqaabi ciqaab baa la xukumi halkaa ayuu inoogu joogayaa waxa inoo dhiman noocyadii wujuubku u lahaa calaamadihii wujuubka uu lahaa cashirkeenna dambe ayay inaga gelayaan in sha allahu tacaala wallahu subxaanahu tacaala aclam